بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين كوزن فاعل اسم فاعلين جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعلا ومنه صيغ كسهل والظريف وقد يكون أفعال أو فعالا أو فعلا وكالفرانت وعفر والحصور وغمر عاقر جنب ومشبه ثملا وصيغ من لازم موازنين فعلا بوزنه كشج ومشبه عجلا والشاز والأشنب الجدلان ثم تقاد يتي كفان وشبه واحد البخلاء حملا على غيره للنسبة كخفيف طيب أشيب في صوغ من فعلا وفاعل صالح للكل إن قسد الحدوث نحو غدا ذا جادل جدلا وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جي وزن المضارع لكن أولا جعلا ممن تضام وإما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول وقد حصلا من ذي الثلاثة بالمفعول متزنا وما أتى كفعيل فهو قد عدلا به عن الأصل واستغنوا بالنحو النجان والنسي عن وزن مفعول وما عملا بسم الله الرحمن الرحيم باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين waxaynu culima halkan ku arki doonaa ama aan ku dhiganaynaaba asmaada asmaau lfaaciliin loo yaqaan iyo asmaada asmaau lmafcuuliin loo yaqaan owsaantooda baabkii lagu sharxayey owsaantoodii baynu baranaynaa culima haddaba ismiga faacil iyo ismiga mafcuul labaynu u qaybinaynaa markaan ka hadlayno ismi faacil iyo markaan ka hadlayno ismi mafcuul waxaa odhan ismiga mafcuul haynoo dambeeyo oo haynoo joogo bal hadda ismigii faacil bal hadda haynoo dambeeyo oo haynoo joogo ismaa lfaaciliin haynoo joogaan oo ismi faacil haynoo dambeeyo ismi aan ismi mafcuul haynoo dambeeyo oo asmaa lfaaciliinka aan soo qadimano ismiga mafcuul culima markaynu dib u dhiganay een asmaadii faaciliinta oo qura aan soo qadimanay asmaadaa faaciliinta labaynu u qaybini inuu ficilkoogu ulaai yahay iyo inuu ficilkoogu khayru ulaai yahay hadduu khayru ulaai yahay waxa weeyaan labiyo konton wasan labiyo kontonka ee khayru ulaaiga koob iyo kontonkii masiidka iyo xabadii faclala labiyo kontonkaa wasan dib igu dhiga ismigooga faacil sida loo samaynayo labiyo kontonkaa wasan dib igu dhiga waxa soo hadhay sawmaaha ulaaigii oo saddexa saddexda ficil ee ulaaiga ismiga faacil sida looga samaynayo ayaa soo hadhay saddexdaa ficil waxaa ismi faacil looga samayni waxaa loo qaybini biictibaari luzuum wa tacdiya ilaa qismayn inuu ficilku mafcuulun mafcuuliye faacilba qaato iyo inuu ku egyihu laazim yahay lix qaybood bay noqonaysaa qisma alcaqliya facalo oo mucadaa oo mafcuul qaadanaysa waa qatala facalo oo laazima oon mafcuul qaadanayn waa jalasa qatala iyo jalasa midna waa laazim midna waa mucade ficilo oo mafcuul qaadanaysaa waa calima ficilo oo laazim ah oon mafcuul qaadanaynin waxa weeyaan amina afar baynu haynaa ficilona waxaa loo baahnaa in laga helo iyadoo faacil uun qaadanaysa oo iyo iyadoo faaciliyo mafcuul qaadanaysa oo mucadaa lama helin iyadoo mafcuul qaadataa maba jirto ficula weligeedba ficula waa laazim فعل faculo oo intuu faacil qaatay mafcuul u baahani ma jiro af carabiga imise qaybtay ku soo ururtay haddaba shan waxaa la yidhaha awsaantan marka la eego ee biictibaari luzuum wa tacdiya loo eego qisma alcaqliya lix bay sheegaysaa facala laba qaybood bay noqoni laazim iyo ficilana laba qaybood bay noqoni laazim iyo mucadde faculana laba qaybood bay noqoni laazim iyo mucadde haddaba qism acaqliya bay taasi tahay qism alkhaarijiya sida af carabiga lagu arkayna shan qaybood bay noqoniyo faculo mucadea ah un baana jirin facala labadeedii qayboodba waan arkaynaa ficilana labadeedii qayboodba waan arkaynaa faculana iyadu laazimun bay noqotaa af carabiga weligeed faculo mafcuul qaadataa ma jirto saw shan qaybood ma aha shantaa qaybood ismigooga faacil baan ka warbixinaynaa haddaba facalo labadeeda qaybood facalo laazim iyo mucade kaydooni ha noqotee laazimka iyo mucadeha facalo labadeeda qaybood faacil baa qiyaas u ah faacil maxaan ku keenaa waa mucade mafcuul buu qaadanayaa qaatil waa ismi faacil waa ka wax dilaya eeg ingiriisiga ardayay waxaa ka agdhodhow ismigan faacili waxa weeyaan feebka oo kale ma garanaysa markii e r lagu dari jiray feeb haddii er lagu daro muxuu noqon jiray sow nown iskuma bedeli jirin dhuu oo kale maxaynu odhan jirnay dhuwar baynu odhan jirnay tiich oo kale maxaynu odhan jirnay tiichar swim oo kale waxaynu odhan jirnay swimmer gud oo kale eh, ad waad wadaysaa erta marka lagu daro sidii uu nownka u noqon jirayba halkana aynu odhanaynaa waa ismi faacil kolka waxaa lagu darayabaynu leenahay maxay calaa wasni faacil baa lagu keeni wasni faacil saddex qaybood baa faacilka ardayay lagu keenaya calaa wasni faacil waa saddex qaybood saddexdaa qaybood waxay yihiin facalo labadeeda qaybood iyo ficilo oo mucaddo ah facala laazimiyo mucadaba waa faacil ficilo oo mucadiihina waa faacil maxaan haddaba ku keenaa qatala qaatil qaatil macnegu makela dilayba waa maxay qaatil macnihiisu waa ka wax dila ka wax samaynaya waa no waa ismi weeyaan waa kii wax samaynayey qaatil waa ka wax dila akala maxaan ku keenaya markaa akala aakil macnihiisu waa maxay waa ka wax cunaya haye jelase maxaan idhaahdaa jaalis macnihiisu waa maxay waa ka fadhiisanaya shariba maxaan idhahdaa faciiladii baanu doonaya mucadaha ahay shariba ficilo mucadaah shaarib calima ficilo mucadaah caalim haddaba faacilka imise wasan baa ku yimaadaynu nidhi saddex wasan waa saddexdee facalo labadeeda qaybood facalo labadeeda qaybood maxaan uga jeedaa mucadiya laazim iyo ficilaha oo mucadaa saddexdaasi faacil baa qiyaaso shardi baa laakiin lagu xidhayaa waa in inaan xuduud looga jeedin xuduud yaan looga jeedin xuduud macnihiisu waxa weeye xuduud wax markaa un dhacaya looga jeedin xuduud markaan xuduud looga jeedin faacil baa qiyaas ah faacil baana lagu keenaya saddexdaa wasan ulaaigii maxaa ii soo hadhay shantiisii facilo laazima iyo iyo faculo laazima facilada laazimkiihi saddex wasan baa qiyaas u ah facila saddex wasan bay qiyaas ahaan ugu timaadaa mar sidaa ay tahay un tanwiini oo ismi ka dhigo facilada sidaa ay tahay un ismi ka dhig oo tanwiin u yeel facilo maxaan odhanayaa facilo maxaan markaan sidaa unu tanwiinun isagoo saasa arixun arixun jamc ka dhig jamc mudakru saalim laa yuxibu alfarixiin alfarixiin wejila maxaad odhan wejila sidaa ay tahay tanwiiniun ismiga faacil buu isugu kaa bedeli wejila wuu baqay wey ka baqayana sidaa ay tahay un tanwiini wejilun waa mid baqaya inaa minkum wejiluna jamc mudakru saalim inaa minkum wejiluna anagu waanu baqaynaa wajlun jamcan mudakrusaalim ismigii faacil baa laga keenay ismigii faacil ayaa jamcan mudakrusaalim laga keenay ficilada laaimkii mar facilun bay ku iman waa facila laazima oo facilun bay ku iman marka labaadna maxay ku imanaysaa facila laai eh, marka labaadna ficilada laazimkii waxay ku imanay afcal afcal waxaad odhan khadira green buu noqday ka cagaarka a ah maxaad odhan khadira cagaar buu noqday akhdar xamira casaan buu noqday kacas maxaad odhan axmar ka madow maxaad odhan aswad ka ilkaha cadcad maxaad odhan ilkaha yaree cadaanka dabarka cadaanka a ah ku leh ashnab wahaakada kolkaa afcalkaasay ficila ku imani waa ficilo laazima wasan saddexaad bay leedahao faclaan bay ku iman wasanka saddexaadna faclaan buu noqonaya faclaan waxa weeye culima markay faclaan ku imanayso cadisha wuu oomay maxaynu ku cadshaan jaaca wuu gaajooday ka gaajoon cadisha sakira wuu sikhraamay sakira sakira maxaynu ku keennaa sakraan baynu ku keeni mid sikhraansan shibica wuu dhergey maxaynu ku keennaa shibica shabcaan baynu ku keeni shabcaan culima waxaa jira ficiladu hadday laazim tahay saddexdaa wasan bay ku timaadaa qiyaas ahaan waa saddexdee mar ficilun bay ku iman marna afcaalubay ku iman marna aclaan bay ku iman haddaba waa ismi aacil wax samaynaya weeyaan mar waa facilun marna waa afcaalu marna waa aclaan saddexdaa wasan bay ficilo laazimihi ku iman maxaa ii dhiman culimo faculo ayaa ii dhiman saw maaha laazimun bay noqotaaye faclun iyo faciil labadaasay ku kala timaadaa qiyaaskeygu faclun iyo faciilun faclun iyo faciilun karuma shara buu yeeshay maxaan ku keenaa aciil ku keen karuma ka sharaftale aciil ku keen kariim daala dheeraaday ka dheer aciil ku keen dawiilun lauma wuu liitaa ka liita ku keen laiim walaqad amuru cala laiimi yasubunii famadaytu uma taqultu laa yacniinii khabua qurun buu noqday aciil ku keen kabua kabii baad odhanaysaa kabii waa mid quruna aciil haddaad doontana faclun bay ku iman sacuba wuu adkaaday faclun ku keen sacuba wuu adkaaday sacuba maxaynu nidhaahnaa sacbun sahula wuu sahlanaaday faclun ku keena ka sahlan maxaynu odhanaynaa sahlun sahlun eeg faclun taasay iskaga timid markaana culima haddaba waxa waadix ah ama si toosa aynu u arkaynaaba maxay maxaa waadix inoo ah inay faculana laba wasan yeelatay qiyaas ahaan faclun iyo faciil ficilada laasimkiina saddex wasan yeelatay ficilun iyo afcaalu iyo faclaan shan wasan sow ma aha facalo labadeeda qaybood iyo ficilo mucadihina faacil inay yeesheen imise wasan weeyaan haddaba ficilka hulaaiga ismigiisa faacil imise wasan baa qiyaas ah hadda qiyaasun baan ka hadlaya lix wasan buu ku yimaadaa lix wasan ficilku markuu hulaaiyo saddex xaraf yahay ismigiisa faacil lix dariiq buu ku imanaya lixdaa dariiq waa inaad si fiican u garanayso bal hadda lix namber qoro akala akala iyo akala qaama calima akala iyo qaama iyo calima saddex haysiin saddexdaasi waa kow bay isla saddexdaaba faacil baa wasan u ah saddexdaa maxaa wasan u ah ismigooga faacil waa maxay wasankiisu faacil weeyi akele iyo qaamo iyo calima akele haddaba faacil ku keena culimo akil qaamana faacil ku keena qaaim qaaim asalkiisu qaawim buu ahaa ilan muctalulcayni bilwaaw bay ahayde qaawim caynkiioo kasirsa waa inad sheegto qaawim wowgii baa hamse loo bedelo qaaim la qaaim qaama wow buu ilan qaama yaquumu muctalcayni bilwaawe bay ahayd qaaim culima waxaynu u baahanahay nahay markaa qaa'im aynu taa ku keenay calimana faacil ku keena calimo maxaynu nidhaahnaa caalim baynu odhanaynaa calima waa caalim calima aalim baynu ku keenaynaa saddexdaasi faacil bay ku wada yimaadeen waxaad eegtaa haddana eeg baira baira wuu qooqay baira wuu qooqay camiya wuu indhabeelay shabica wuu dhergey shabica wuu dhergey tartiibka shabicada u horrayn jirtayba waxaa la odhan jiray shabica camiya baira shabica camiya baira waa isku mid u saad u qartaba shabica wuu dhergey oo camiya wuu indhabeelay oo baira wuu qooqay bay yidhaahdeen qofku markuu dhargu indhabeelaa xaquu ka indhabeelaa hadduuna de ilahay umahadnaqin kadibna markaa kadib buu qooqaa baia waa shabica camiya baia shabica maxaynu ku keennaa faclaan ku keen shabcaan shacbaan bay dadkeenu yidhaahdeen shacbaan maaha shacbaan cayn ma soo horeeyo badaa soo horeysa waa maxay saxda ereygu shabcaan shabcaan haye shabcaan waa shabicadii faclaan buu ku yimid camiyadiina afcal ku keen ka indhoolaha maxaad odhan camiya acmaa bairadiina sidaa ay tahay un tanwiini bairun facula halkaasi saddex bay noqotay halkii horena hal bay ahayd faculana waxaad eegtaa sacuba iyo lauma labadaa un qor sacuba iyo lauma sacuba maxaad ku keeni wasankee sacuba maxaynu culima ku keennaa sacbun laumana maxaynu ku keennaa laiimun waa sacbun iyo laiimun saasay ku kala imanayaan ulaasiga ismigiisii faacil halkaasaan kaga baxnay laakiin lixdaa wasanba waxa shardiya inaan xuduud looga qasdin haddii lixdaa qaybood xuduud looga qasdo faacil bay iskaga iman karaan wax oo dhaniba ayru ulaaigii ulaaigu saddex wasan bu ahayo waynu ka baxnay ayru ulaaiga sideebaa ismigooga faacil lagu keenaa ismi faacil oo khayru ulaai ka imanaya culima sidee lagu keeni oo saynu ku keenaa waa ismi faacil oo khayru ulaai ka imanaya mudaaricee intaad mudaaric ka dhigto mar alla markaad mudaaricayso un xarfulmudaaricada miim godan ku bedel qablalaakhirkana kasri maxaan ku idhi labiyo kontonka wasan ee dee khayru hulaasiga ah ismigooga faacil waa mudaaricoogo xarfulmudaaracadana miim godan lagu bedelay qablalaakhirkana la kasriyey daxrajo lagu dhaha ismiga faacil ka keen maxaad horta daxrajo mudaaricee waa rubaaciya xarafka koobaad godade maxaynu naa daxraja ya-daa hore miim godan ku bedelo qablalakhirkuna uu kasrisan yahy ugu dhawaaqba mudaxrijun waa rogroge akrama ismiga faacil ka keen akrama horta mudaaricee xarafka koobaad waa inaad godaa ilan waa afar xarafe akrama yukrimu yukrimu markaa tidhahdo yadaa ulmiim godan ku bedelo mukrimun qaatala ismiga faacil ka keen qaatala horta mudaaricee yuqaatilu yuqaatilu yadaa ulmiim godan ku bedelo qabla akhriku kasru kuu sitaaye maxaa la yuqaatilu he indalaqa mudaaricee indalaqa indalaqa maxaynu nidhahnaa indalaqa yandaliqu yadaa hor miim godan ku bedelo qabla akhirkana kasri munaliqun istakfara mudaaricee yastakiru yadaa hore miim godan ku bedelo qabla akhirkana kasri mustakfirun mustakfirun haddama ila socotaa culimo tacalama mudaaricee hagodina dee iyadu rubaacima waa khumaasiye yatacalamu yatacalamu yadaa hore miim godan ku bedelo qabla akhirkana kasri maxaan idhaha yatacalam ismiga faacil yatacalama mutacalimun waa nin aqoonyahanoo wax garanaya mutacalimun tajanaba mudaaricee waa khumaasi hadda tajanaba maxaynu na tajanaba haye yatajanabu ismigeedii faacilkeen ya-dan horena miim godan ku bedelo qablan akhirkana kasri mutajanibun callama mudaaricee callama yucallimu haye miim godan ku bedelo qablan akhirkana kasri mucallimun mucallimun waa ismi faacil waaba basiidba saasaa ismiga faacil loo samaynaya ismiga mafcuul baa inoo dhinaanaya bal haddaba halka aan eegno baabu abniyati asmaa faaciliin wlmafcuuliin baab culima horey nuu soo sharaxnay abniyaduna waa jamcu binaaino waa alwsaan asmaa lfaaciliin marka laga hadlayo ismi faacil waa lagu waxaa lagu tacriifiyaa mashtuqa min alficli lidalaalati calaa man qaama bihi alficlu calaa macna alxuduud aw istimraar maxaa ismi faacil loo yaqaanaa baynu nidhi waa mashtuqaka laga ishtiqaaqday min alficli kuufiyiintu saasay sax u arkeenoo min alficli baa wax laga ishtiqaaqdaa bay yidhahdeen basriyiintuna min alficlida min masderilficli bay yidhahdeen masder baa ka maqan mashtuqa waa ka laga ishtiqaaqdo min alficli min masderi lficli ficilka masderkiisa ayaa laga ishtiqaaqdaa lidalaalati baana loo ishtiqaaqdaa si uu kuu tusiiyo calىa man qaama bihi ficlu ficilku ciduu ku qumay calىa macna xuduud si soo derina uu ugu qumay aw istimraar ama si joogtaa uu ugu qumay waxaa la yidhi asmaafaaciliinka iyo asmaamafcuuliinkani waxay ka wada hadlayaan asmaafaaciliinki iyo asmaamafcuuliinkii la yaqaanay iyo sifat mushabahada waayo calaa macna xuduud marka la yidhah ismi faacil awil istimraar marka la yidhahdana waa sifat lmushabaho sifat lmushabaho waxaan isbedbedelin weeye ismiga faacilna waxa isbedbedelo weeye kolkaa baabkan sifat lmushabaho iyo asmaa lfaaciliin walmafcuuliin way wada leeyihiin sifat lmushabaho lama magacaabin laakiin way wada leeyihiin markaaan ku leeyahay xuduud looga qasto yaan looga qastin xuduud markaan ku leeyahay sifat lmushabaha loo jeedaa ha ahaado markaan ku leeyahay xuduud looga qastana ismi faacil khaasaa looga jeedaa baabu abniyati asmaa alfaaciliina walmafcuuliin asmaaulmafcuuliinka talow maxaa isna loo yaqaanaaye lagu tacriifiya ismiga mafcuul waxaa la yidhaahdaa mashtuqa min alficli ka ficilka laga ishtiqaaqdo ama mashtuqa min masderi lficli ka ficilka masderkiisa laga ishtiqaaqdo lidalaala si uu kuu tusiyo calaa man waqaca calayhi lficlu ficilku ciduu dusha kaga dhacay ciduu ficil dusha kaga dhacay baa la ysku tusinayaa calaa man waqaca calayhi lficlu ficilku ciduu dusha kaga dhacay ayaa laysku tusinayaa taa ayaynu halkaana ku aragnaayoo inoo muuqata bal haddaba culima aynu eegna suu sheekhu usoo bandh inoogu soo gudbiyo ismu faacilin ismi faacil jucila waxa laga yeelay ka wasni ismu faacilin ismi faacil jucila waxa laga yeelay ismiga faacil ka wasni faacilin wasanka faacil ah dushiisa ayaa laga yeelay ka wasni faacilin wasanka faacil ah dushiisa ayaa laga yeelay ismigii faacil baa faacil lagu keenaya faacil ayaa lagu keen hadaba u fiirso marka beydka la macnaynayo ismu faacilin baynu qaadani ismu faacil waa namberka koobaad min athulaathiyi waa namberka labaad alladii waa nambarka saddexaad maa waa nambarka afraad wasnuhu waa nambarka shanaad facula waa nambarka lixaad aniga facala buu qorayaaba facala maaha waa facula halkaa maxaa loo jeedaa facula aniga facala ayuu qorayaaba facula loo jeedaa haye waxaad ku soo noqoni juciladii juciladii buu ku soo noqo ka wasni faacilinkina u dambeysi an macneeya baleg ismu faacilin ismiga faacil ismiga faacil ismiga faacil oo min athulaasiyi thulaasi laga dhalaaliyey alladii thulaasiga oo maa wasnuhu wasankiisu uuna ahayn faculo uuna ahayn jucila waxa laga yeelay ismigaa faacil ka wasni faacilin faacil wasankiisaoo kalaa laga yeelay kolka kaafkaasi tashbiihi buu faa'iideynayaa culimada luqaduna waxay yidhaahdeen kaafkaasi waa calaa macnaheegiibuu ku yimid ka wasni faacilin calaa wasni faacilin wasanka faacila dushiisaa laga yeelay faacil ku keen faacil baa lagu keenaya haddaba sheekhu ismu faacilin markuu yihi maxaa inaga baxay ismu mafcuul baa inaga baxay oo ma kama hadlayo min athulaaiyi markuu yihi ka waran min athulaaiyi maxaa inaga baxay ayru hulaaثi oo imise wasan ahaa ayru hulaaثigu imise wasan labiyo konton wasan buu ahaa koob iyo kontonkii masiidki iyo xabadii faclala eeg min aulaaiyi markaan idha ayr ulaaiyo lab iyo konton wasanaa inaga baxay alladii maa wasnuhu facula markaan ku idha alladii maa wasnuhu facula ka aan facula ahayn baan ku idhi ulaaiga aan facula ahayn halkaana maxaa iga baxay faculo lafteedii baa iga baxday imisaa soo hadhay haddaba ismiga faacil ee ulaaiga laga keenayo aan faculo ahayn jucila calaa wasni faacilin faacil dushiisaa lagu keenayaa buu ku yihi sheekhu ismiga faacil ee ulaaiga laga samaynayo aan mayla socotiin hadda si fiican culimaad si fiican mayla socotiin faacil baa lagu keenaya imise qaybood baa isku soo hadhay afar qaybood faculo un baynu saarnaye imise qaybood baa soo hadhay imise qaybood imise qaybood baa soo hadhay afar qaybood baa soo hadhay afarta qaybood ma idiin muuqdaan waa facaalo labadeedii qaybood laazim iyo iyo facilo labadeedii qaybood laazim iyo mucadaba afartaasaa soo haray oo faacil in lagu keenayo ayuu beyt beytku inamoodsiinaya inagu maxaynu nidhi markii hore haddaba saddex unbaa faacil lagu keenayaayo beytkan hore ka warramaya saddexdaasi waa saddexdee facalo labadeeda qaybood iyo iyo ficilo oo mucadaa bes facalo labadeeda qaybood iyo ficilo oo mucadaa saddexdaasoo quraa faacil ku imanaya baynu nidhi kolkaa ficilada laazimkiihi hadda sheekhu halkan kama saarin inaguse waynu ka saarnay talow sheekuba kama saarin xaggeen anuu ka keenay ka saarida beyt soo socda ayuu ina odhan doonaa wasiiqa min laazimin muwaasinin ficila wasiiqa min laazimin muwaasinin ficila laazimka ficilo dib buu kaga hadli doonaa waxaa la ogaaday maadaamo laazimka ficilo dib uu kaga hadlay laazimkaasi inuuna halkan hore ku jirin imisaa soo khulaasoobay markaa beytkani imisuu ka hadlaya saddex buu ka hadlaya waa saddexdee facalo labadeeda qaybood laazim iyo iyo ficilo oo mucad ah saddexdaa unbaa faacil ku imanaya ismu faacilin ismi faacil ismiga faacil oo min athulaaiyi thulaai laga keenay alladii hulaaiga oo maa wasnuhu wasankiisu uuna ahayn faculo uuna ahayn jucila waxa laga yeelay ismigaa faacil ka wasni faacilin calaa wasni faacilin faacil wasankiisa dushiisaa laga dhigay facalo oo mucaddaa ah, qatala ayaan ku keeni maxaan idhaha qatala qaatilu daraba maxaan idhaahdaa daaribun facalo oo laazimana jelase ayaan soo qaadan ama qacada maxaan idhahan qacada qacada u fadhiistay qaacidun ficilo oo mucadaana waxaan odhanayaa laqima wou liqay laqima maxaan idhaha laqima laaqimun ka wax liqa maxaad odhan laaqimun ka wax liqa waa laaqimun beytkaa inaan ka baxay baan u malaynaya macnaha unan ku ismiga faacil oo min athulaasiyi thulaasi ka ahaaday alladii thulaasiga oo maa wasnuhu wasankiisu uuna ahayn faculo uuna ahayn jucila waxa laga yeelay ismigaa faacil ka wasni faacilin calaa wasni faacilin faacil wasankiisa dushiisaa laga yeelay wa minhu sheekeennu halkan haddaba alladii maa wasnuhu faculo markuu yidhi su-aal baa halkaa la isweydiiyey su-aasha laysweydiiyey buu degdeg uga uga jawaabay oo faculo talow isaga maxaa la samayn faculo maxaa laga yeeli wasiqa waa la dhalaaliyey wasiiqa waa la dhalaaliyey ismigii faacil minhu faculo ayaa xaggeega laga dhalaaliyey ka sahlin oo kale ayaa lagu dhalaaliyey wadariifi oo kale ayaa lagu dhalaaliyey oo ka baxayba faculo laba wasan bay lahayd baynu nidhi facul horta ma laazimiyo mucadda mise waa laazimuun bes facula haddaba ismigeega faacil laba wasan buu leeyahay labada wasan waa faclun iyo faclun iyo iyo faciil wuxuu yihi wa minhu wasiiqada ayaad horreysiini wasiiqa waa la dhalaaliyey ismiga faacil minhu facule ayaa laga dhalaaliyey ka sahlin oo kalea lagu dhalaaliyey sahlin sahlin waa wasankee waa faclun faclun baad ku keeni markaa sahula wuu sahlanaaday maxaynu nidhaahnaa sahula wuu sahlanaaday sahula fahuwa haa sahlun waa mid sahlan wa dhariifi oo kalea lagu dhalaaliyey dhariif dhariif waa wasankee faciil ismigii faacil baa faciil ku imanaya dharufa caqli buu yeeshay maxaynu nidhahnaa dharufana markaa dharufa caqli buu yeeshay haye maxaynu idhaha dharufa dhariifun waa mid caqli leh minhu facule ayaa laga dhalaaliyey ka sahlin oo kale ayaa lagu dhalaaliyey wa dariifi oo kale ayaa lagu dhalaaliyey facula facl iyo faciil bay ku iman intaasuu kaga baxay bes haddaba sheekhu waxaa jira faculadani shaad maleedahay leedahay ka shaadoobay ma jiraan faculada ismigeega faacil wasano shaadihi ma jiraan toban wasan baa shaadoobay toban wasan toban wasan oo waxaa jira ay facula leedahay oo toban kuba shaad ah ayaa jira waa toban wasan toban kaba facule ayaa leh toban kuba shaad weeyaan halkan ayaynu tobankaa qaybood ku arki doonaa tobanka shaadka ah ayaynu halkan ku arki doonaa wuxuu yihi sheekhu waqad yakuunu inuu noqdo ayaa la arkaa ismiga faacil ee faculi afcala afcal inuu noqdo ayaa la arkaa haddaba in ereyga sheekeenu shaad ma magacaabine xaggeen shaadka ka keenay waqad yakuunu afcala un buu yidhi ficilka mudaaric markay qadu gasho taqliil wax la yidhaah faa'iideysaayo shuduud baad meesha ka qaadanaysaa istilaaxaadka weeyaan dee wax luqa loo garanayo ayaa jira luqa baa la iskaga fahmaya markaaba sow maadan arag wakadalika haddii lagu yidhah waa la isku haddaad aragto fiqiga adoo maraya wakadalika ogow ereygan wakadalika iyo waa la isku hayste ogaanba xagga dambe inta badanna masaailka baabku markuu dhamaanaya wakadalika la yidhah mas'alo kastoo khilaafiya dhamaadka baabkaa la geeyaa bilowga baabka waa laga ilaaliyaa inta badan inta badan way dhacdaa mararka qaar bilowga la keeno laakiin wakadalika markaad aragto ogow waxbaa ku jira halkaa wakadalika wa minhuna waa lamid nuxaadu markay wa minhu yidhaahdiin wa minhu wa minhu hadda yidhahdii nuxaado e, qaطcucibaara wax la yidhahbaa jiro o wa minhudu ay kutusayso waxa wey waa masle khilaafiyeah sida kadaalikadu ay fiqiga caan ugu tahay khilaafka ayay wa minhuduna nuxaada marka la joogo ay mas'ale khilaafiya luqadana si guud qad mudaaric gashay waxa wey waxaan fara badnayn oo yar weeyaan waqad yakuunu inuu ahaado ayaa la arkaa ismiga faacil ee maxaynu ku tusaalaynaa iyadoo haddaba afcaalo ku imanaysa waxaa la yidhaha kharuqa rajulu ninkiibaa nacas noqday kharuqa nacas buu noqday kharuqa maxaan odhanayaa ninkaa ismigiisa faacil fa huwa akhraqu waa mid nacasa shanuca wuu fool xumaaday baa la yidhaha shanuca wuu fool xumaaday wax liita oon la eegi karayn buu noqday maxaynu odhanaynaa shanucana fa huwa ashnac baynu odhanay ashnac waqad yakuunu afcala afcal buu ku iman ow facaalan buu ku iman kaygu fadu iga goday oo fucaalan buu yidhi fucaalan fadaasi ma godne iska ilaaliya fadu ma idin kordhigay waa in la kordhiga ow facaalan weeyi ilan fadoo godani way soo socotaa waa kal furaatida dambe weeyaani ow facaalan facaalan buu ku imani facaal ismi faaciloo facaal ku imanaya jabuna wuu fulayoobay jabuna ka fulayga a ah maxaynu odhan fa huwa hee jabaanun hadda jabaanun bada hashadina dad baa mooda jabaan jabaan oo bada shadaya war jabaan maaha waa jaban jaban badu ma shadna jabuna wuu fulayoobay fa huwa isagu hee jabaanun mid fulaya weeyi xasunat ilmar'atu gabadhii ayaa dhowrsoonaatay fa hiya gabadhu hee xasaanun waa mid dhowrsoon xasaanun waa ismi faacil ow facalan buu ku iman ow facalan facalan halkaa caynka wuu iga kasriyey bedrudiinkaygan aan haystaa bedrudiinkan yareen hayaa ow facilan buu leeyay ma aha ficiladu iman doontaayo wa mushbihin amila buu odhan doonaa wa mushbihin amilada dambea ficilo ah. tani waa caynkaa fadxisanoo ow facalan wey ow facalan haddaba ow facalan markaynu nidhaayo caynka aan fadxinno tusaalaheegu wuxuu noqonayaa isagoo facalan ku imanaya badula rajulu ninkiibaa geesi noqday badula geesi ayuu noqday maxaynu nidhaha fa huwa isagu he batalun geesi weeyaan wa xasuna wuu qurux batay xasuna wuu qurux batay fa huwa isagu hee xasanun waa nin xasana oo qurux badan xasanun wuu qurux badan yahay xasanun waa badalun iyo xasanun wa kalfuraati oo kale ayuu ku iman furaat waa fucaal fucaal buu ku iman waxaa la yidhaha faruta almaau biyihiibaa macaanaaday faruta waa facula faruta almaau biyihiibaa macaanaaday fa huwa biyuhu furaatu way macaan yihiin dakuma shayu shaygiibaa ballaadhay fa huwa shaygu dukhaamun waa mid ballaadhan shajuca zaydun zayd baa dhiiranaaday oo geesi noqday fa huwa shujaacun shujaacna jiimkaashadina shujaac hamoodina shujaac waa shujaacun jiimkuma shadna wa kalfuraati oo kale isagoo abuu iman wa cifrin oo kale ayuu ku iman cifrin cifrin waa ficlin cifrin waa ficlin waxaa la yidhaha cafura rajulu ninkiibaa madax adkaaday fa huwa cifrun waa mid madax adag ama cifriitun waa mid sii madax adag oo shirqoolla badan oo makri badan wa baduca xeel dheeraaday fa huwa bidcun waa wax xeel dheer dheer ama wax horeeyey oon looga horeynin wabadca fa huwa bidcun bidcun baad hadaba marka markaynu dafula kafuhu gacantiibaa jilicsanaato caruur caruur noqotay dafula kafuhu kafkii iyo curcurkii ayaa jilicsanaaday fa huwa iflun waa mid naacim ah oo jilicsan waa iflun iyo bidcun iyo waxa weeye cifrun iyo ficlun bay iskaga yimaadeen walxasuuri xasuur buu ku iman xasuur xasuur waa facuul facuul buu ku iman waxaa la yidhaha xasurati naaqatu hashiibaa ibajuuqa yeelatay ama ibagal yeelatay xasurati naaqatu hashiibaa ibagelowday ibagelow ama ibajuuqe waxaa doonta dheh haddaba xasurati naaqa marka la yidhaah waa inay hasha caaniyeega naaska marka la lisayo ee naaska la jiido ama la taabto la tuujiyo deelodana waa la jiidaa geelana waa la tuujiyaa soo saa riyihiiyo iduhuna waa geeliyo loday kala waafaqeen riyahana sida lodaa loo lisaa idahana sida geelaa loo lisaa soo saa maaha ha waa jira haddaba culimo markaynu ka hadlayno neefka marka la doonayo in la liso ee naaska la tuujiyo ama la jiido haday caanuhu si faraakyale usoo baxaan adoo halkaa iska jooga hadday caanihi kugu soo duulaan ka waran eegada naaskiibaa la taabtay oo dhiilkiibaa lahoos hayaa ama gorofkiibaa lahoos hayaayoo me la doonaya in lagu liso kolka marka saa loogu dhiijiyo weelkii ka hoosey way ku dhiiqi weydo aggaa u macaanihi u baydheen wax faraaqyo kalelabay noqdeenoo dhinacayo dhinacayo dhinaca u baydhaya ibajuuqaa la yidhaahdaa ibagalkuna waxa weeye ish hasha oo naaska halkay caanuhu ka soo baxayeen ib yari ay ku noqoto oo caanaba ay soo bixi waayaan oo geela candhadu ay bararto ama dee mushkilad ay kala kulmaan ibajuuqi ama ibagal xasurati naaqa baa la yidhahdaa xasurati naaqa xasurat waxaa ibagalowday anaaqatu hashii fahiya iyadu xasuurun waa mid ibagalale waa way way way cidhiidhiyantay carubat ilmar'atu gabadhiibaa ninkeegii jeclaatay fahiya gabadhu caruubun waa mid nin jecel caruubun iyo xasuurun waa facuul markaa caruubun iyo xasuurun walxasuuri xasuur oo kaleu ku iman waumrin oo kaleu ku iman umrin umrin wasankiisu waa fuclin waxaa la yidhahdaa saluba shayu shaygiibaa adkaaday fa huwa sulbun waa mid adag amura ninkiibaa bilaa tijaabo noqday fa huwa umrun waa ninaan umuurtaba tijaabinin umrun umrun caaqirin oo kale ayuu ku iman caair caair waa wasankee waa faacil haddaba faculada laazimkiihi faacilkii marka hore ay aynu soo marnay saddexdii hore beydka hore aan kaga warbixinay ayay iskaga shaadoobi oo faacil bay ku iman waxaa ka mid fahiya iyado caaqirun waa medhalays caairun caaqirun un baad odhanaysaa medhalays weeye xamuda shayu shaygiibaa dhanaanaaday xamuda shayu shaygii wuu dhanaanaaday maxaynu ku keennaa markaa fa huwa shaygani xaamidun waa mid dhanaan waa faacil junubin buu iskaga iman junubin junubin waa wasankee waa fuculin waxaad odhanaysaa januuba rajulu ninkiibaa junuubay oo janaabo yeeshay ama fogaaday fa huwa isagu junuubun waa mid fog ama mid janaabo leh facilin bay iskaga iman wa mushbihin amila amila ka shabahay bay ku iman amila wuu mirqaamay baa la yidhahdaa amila wuu mirqaamay ama mirqaankaasi ka khamrada ha ahaada ama kdee qaadku keenaba ha ahaadee amila wuu mirqaamay baa la yidhaahdaa haddaba haddaynu amila nidhaahno mirqaan haddaynu ku oo kale ku keenno facilun buu noqon waxaa la yidhaha nadusa rajulu nadus rajulu ninkiibaa wasakhoobay fa huwa nadisun waa mid wasakha fauna ninkiibaa caqli yeeshay fa huwa fainun ama wax fahmay fauna waxbuu fahmay fa huwa fainun waa mid wax fahmaya toban wasan sawmaa hadda tobankaa inta aan sheegnay bal ila tiriya afcala waa ko facaalan waa laba facalan waa saddex fucaal waa afar ficlin waa shan facuul waa lix waa toddoba faacilin waa sideed fuculin oo junubina waa sagaal ficilin oo mushbihin amilea ah waa toban tobankaa wasan ayay ficila ku shaadowdaa haddaba arday waxaad ogaatiin shaadkii toos buu isku bedelay mudaacafka laazimkaa imise kelmadood baa ka shaadoobay nu soo nidhi imise kelmadood baa mudaacafka laazimkaa ka shaadoobay ya labiyo toddobaatan kelmadood faculada ismigeega faacil misaa ka shaadoobay faculada faculada hadda ismiga faacil faculan hadda marayna imisaa shaadaan nidhi toban yaa badan markaa labadaa ya ma ismigan faacil faculaa badan mise mise mise mudaacafkaa badan war mudaacafku ma badna <laughs> mudaacafka waxa shaadoobay kelmaday ahaayeen kelmado mudaacafka waxa shaadoobay muxuu ahaa laakiin faculadan ma kelmadaa shaadoobay mise wasano yaa shaadoobay wasanka koobaad shaadkii waa wasankee afcal baa shaada dee afcalkii muxuu ku iman mise erey baa ku imanaya dee intaasoo erey baa ku imanaya hamoodin marka lagu leeya waxna kelmad baa shaadowday baa lagu odhan waxna wasan baa shaadoobay baa lagu odhan waa inaad labadan kale fahantaa hadda halkan waxa shaadka ee maanta aan tirinaynaa kelmada ma aha waa wasano wasanaa shaada kolkaa wasanadaa la soco inay wasana yihiin waxa shaadkiihi wasiiqa waa la dhalaaliyey ismiga faacil ee facula wasiiqa waa la dhalaaliyey ismigii faacil minhu facule ayaa laga dhalaaliyey ka sahlin oo kalea lagu dhalaaliyey waa faclie wa dhariifi oo kalea lagu dhalaaliyey waa faciile waqad yakuunu inuu ahaado ayaa la arkaa ismigan faacil afcala afcal inuu ahaado ayaa la arkaa ow facaalan inuu ahaado ayaa la arkaa ow facalan inuu ahaado ayaa la arkaa wa kalfuraati oo kale inuu ahaado ayaa la arkaa wa cifrin oo kale inuu ahaado ayaa la arkaa walxasuuri oo kale inuu ahaado ayaa la arkaa wa humrin oo kale inuu ahaado ayaa la arkaa caaqirin oo kale inuu ahaado ayaa la arkaa junubin oo kale inuu ahaado ayaa la arkaa wa mushbihin ka shabahay oo kale inuu ahaadaa la arkaa amil kelmadda amilah amil wuu mirqaamay amiladaa ka shabahay oo kaleu iska noqon karaabuu ku yidhi waan wada macnaynay furaad maxaynu ku macnaynay waa ismi faacil furaad waa maxay waa biyaha macaan mid macaan cifrin maxaynu ku macnaynay mid madax adag xasuur maxaan ku macnaynay xasuur maxaynu ku macnaynay ya xasuur maxaynu ku macnaynay waa ibagalaha ama ibajuuqaha humrin maxaynu ku macnaynay midna casoon wax tijaabo lahayn caaqirin maxaan ku macnaynay madhalays junubin maxaan ku macnaynay mid fogaaday ama janaabo yeeshay mushbihin amila amila maxaan ku macnaynay waama u mirqaamay baynu nidhi waad ila socotaa malaynaya facula imise wasan baa ka shaadoobay toban wasan baa shaadoobay sow ma aha labadeeda qaybood iyo facilada laazimka ah faacil ha lagu keenaynu nidhi shaadkooga maynu ka warranay kamaynaa warramin xagga dambuu shaadkooga inoogu keeni doonaa iyaga laftoodu shaad bay leeyihiin xagga dambuu ku keeni doonaa iska dhaaf faciladii laazimka ahayd buu haddana u baydhay ficiladii laazimka ahayd ayuu sheekheenu u bayday ficilada laazimka imise wasan bay ku imanaysay ficila alaazim imise wasan bay ku imanaysay saddex wasan bay ku imanaysay saddexdii wasan buu doonaya inuu ka hadlo maxay kala ahaayeen ficilun iyo afcalu iyo faclaan waa qiyaaskeyga wasiiqa waa la dhalaaliyey ismigii faacil min ficilin ficil baa laga dhalaaliyey ficilka oo laazimin laazima ficilka oo muwaasinin u wasnooma ficilo u wasnooma ficilada laazimka ah ismi faacil baa laga dhalaaliyey buu ku yidhi wasiiqa waa la dhalaaliyey ismigii faacil min ficilin ficil baa laga dhalaaliyey ficilka oo laazimin laazim ah ficilka oo muwaasinin u wasnooma ficilo u wasnooma biwasnihi wasankiisaa lagu dhalaaliyey wasankan ficili leedahay baa lagu dhalaaliyey oo waa maxay ismigii faacil muxuu noqday faacilun ayuu noqday faacilun ka oo kaleba weeyi wasankaa ah shajin ah oo kaleba weeyi shajin iyo wa mushbihin ka oo kaleba weeyi cajila cajila wuu degdegay ka oo kaleba weeyi ficilun baynu iskaga dhalaalinaynaa waxaa la yidhi haddaba markaa ficilun lagu dhalaalinayo waa laba jeer waa haddii ay ku tusto alacraad alacraad carad ma la garanaya alacraad waxa weeye waxyaabo soo dariyey waxyaabo soo dariyey oon joogto ahayn sida kibirka oo kale qooqa oo kale farxadda oo kale eeg waxyaabaha caradka la odhanayo isla weynida oo kale waxyaabo cusub oo kugu soo deriyoon joogto adan ulahayn alacraad hadduu ficilku macnihiisu alacraad yahay wax kugu soo deriyey ismigiisa faacil waa facilu aladwaa wixii xanuunku tusa xanuunba haddaad aragtana xanuun isna waa ficilun kolka maxaan odhanayaa farixa wuu farxay ilan farxaddu waa carade fa huwa maxaan ku keenaa farixa farixun ashira w maxaan idhaha wuu kibray ashirun baira wuu qooqay bairun baan odhan wuu kufteemey ama wuu daatayba shaygu markuu daato ama de uu xabia kufteenka laftiisana waa loo yaqaanaa maxaynu idhaha xabia calooshu markay weynaato fa huwa xabiun wajica uu xanuunsaday maxaynu nidhaahnaa fa huwa wajicun baynu odhanaynaa wajicun waa mid xanuunsanaya wasiiqa waa la dhalaaliyey ismigii faacil wasiiqa waa la dhalaaliyey waa ismiga faacil waxaan la dhalaalinaya uu sheekhu ka warbixinaya wasiiqa waa la dhalaaliyey ismigii faacil min ficilin ficil baa laga dhalaaliyey ficilka oo hulaasiyin hulaasiya ficilka oo laazimin laazim ah ficilka oo muwaasinin u wasnooma facila u u wasnooma biwasnihi baa lagu dhalaaliyey wasankan uu leeyihun baa lagu dhalaalinaya waa facilun baa lagu keenaya facila facilun waxay idhaahdeen culimadu markay ka tusaalaynayeen shajiya zaydun ninkii zayd la jiray ayaa murugooday shajiya zaydun zayd baa murugooday fa shajin waa mid murugaysan ka shajinta uu inoo sheegayo wey shajin waa mid murugaysan haddaba shajintani ficilun saddex xaraf bay ahayd shajin waa laba xarafe laamkiibaa xadfan shajin asalkeegu muxuu ahaa shajiya ilinyaa buu laamku ahaay shajiyun buu ahaa shajiyun shajiyun markii la yidhi baa dambatooyinka xarafka dambe laga tuuray xarakadaasaa laga tuuray shajiyun damahaasaa la tuuray ya-daa reebantay tawiintiiyo nuun reebanaya ya-doo reeban baa kulmo ya-dii baa la xadfay tawiintiibaa jiimka lahoos keeno shajin la yidhi markaa shajin shajiya wuu murugooday fa huwa shajin waa mid murugaysan ayaad odhanaysaa mid murugaysan wuxuu ku leeyahay cajila wuu degdegey fa huwa cajilun waa mid degdegaya wax kastoo cajilo shabahaana dee waa lamiduun farixa wuu farxay fa huwa farixun waa mid faraxsan baad odhanaysaa farixun waa mid faraxsan ama hayna tuso baynu carad iyo wax soo dariyey ama hayna tuso xanuuno washai baa lagu dhalaaliyey afwan eh, iyo washai walashnabi baa lagu dhalaaliyey baan doonaya walashnabi ayaa lagu dhalaaliyey ashnab ashnabkaasi waa afcal afcalka kii lagu dhalaalinayey weeye ashnab waa afcal waxay idhahdeen shaniba ilka waxarood ayuu yeeshay qofkiibaa ilka waxarood yeeshay ilka waxaroodka ma garanaysaa hebel ilka waxarood buu leeyay maqashay eeg dabar buu leeyahay odhan mayno waxa weeye qofka oo ilkihiisu casaanka casaankaaynu dabar nidhaahnaa maad aragtay laakiin qof markuu foolashiisa aad eegto foolku dhalaal yaroo caduu leeyahay ood moodaysa inuu finiin yari kaga dhacay ma jiraan qof foolku yaro dhalaalaya horta ma jiraan ya bar yaroo dhalaalaysa uu yeesho oon casaanna ahayn wax madowna aan ahayn suusna aan ahayn oo cadaan yara way jiraan foolasha dad badan baa le dhalaal yar leh haddaba markaa waxaa la yidhaha shaniba baa la yidhahda ilka waxarood baa la yidhahdaa ilka waxarood waa ilkii waxaraha oo kale shaniba ilka waxarood buu yeeshay maxaynu ku keeni fa ashnab baynu odhan ashnab ashnabkaasi waa calaa wasni afcal buu ku yimid afcal afcalka ah haddaba qaacidadiisa isna aad fahantid waa wax alla waxa midabku tusa sida khadira maxaad odhan grn cagaar buu noqday markaa khadira akhdar xamira maxaad odhan axmar sawida maxaad odhan aswad safira maxaad odhan asfar zariqa maxaad odhan azraq abyad eg wixii midaba afcalkaasa iyaas waa alalwaan alkhilqna waa saasoo kale alkhilq haddaad aragto abuur ilaahiyaada shay iska ceeboo kale ah oo ilaahay kugu abuuray indhala-aanta oo kale afcalkaasa iyaas wa indhala-aanta oo kale maxaad ohan camiyo wiindhabeele haye xawira wiindha cadcadaaday hataa ammaanta way soo gelaysa xawira wiindha cadcadaaday axwar baad odhan jahira dhala dharaaruu yeeshay dharaaro maalintii waxba ma arko ajhar baad odhan cashiya habeenuu yeeshay acshaabaad qofka habeenada le kemiha u indhabeel ilaahayba uma abuurin akmah baad odhan waa miduna ilaahay indhihiiba u abuurin ramidda bakooruu yeeshay indhuunbaa ilmaynayo xafajo yeelanaya maxaan odhanana ramidda armed baynu odhanaynaa armed haddii cidhiidhi ay noqdaan khafisha indhihiisii baa cidhiidhi noqday kuwa sida jaynaha eh, oo kale khafisha maxaynu odhanaynaa khafisha akfash baynu odhanaynaa markaa akfash haakada hadduu indho waaweynaadona de waa saasoo kale ayina indho waaweyn buu yeeshay ayina maxaynu odhanayna ayina acyan baynu odhanayna waa mid indho waaweyn acyan ama cayna kaasna saasaynu ku keennay wuxu hi sheekhu wasiiqa waa la dhalaaliyey ismiga faacil min laazimin baa laga dhalaaliyey ficil laazima muwaasinin oo u wasnooma ficilo u wasnooma biwasnihi baa lagu dhalaaliyey kashajin oo mushbihinka shabaho oo kaleba wey ajila ajil ka shabaha ee uu degdegaya washai oo kaleba wey shazigani waa tusaalayaasha oroo shaizin bu ahaa shaizin shaiza makaanu makaankiibaa adkaaday shaiza makaankiibaa adkaaday maxaynu ku keeni shaiza dee facilun ku keen shaizun shaizun makaankiibaa adkaaday waa makaan adag shaizun waa mid adag shaizun isagoo ah oo hamse u kasro sito ayaa litakfiif hamsaha loo shazun baa waa shaizun buu ahaayo cajilun iyo biwasnihiidii buu ku socdaa walashnabi baa lagu dhalaaliyey eeg hadda u fiirsada intaa yar markaan macnaynayo walashnabi baa lagu dhalaaliyey washazi baa lagu dhalaaliyey miyaan odhan ma odhanayo washazi baa lagu dhalaaliyey bal hadda u fiirsada markaan macnaynayo wasiiqa waa la dhalaaliyey ismiga faacil min laazimin ficil laazima laga dhalaaliyey ficilka oo muwaasinin u wasnooma ficilo u wasnooma biwasnihi baa lagu dhalaaliyey lagu dhalaaliyey dhe lagu biwasnihi baa lagu dhalaaliyey ka oo kaleba weyi oo kale dhe tusaale weeyaane ka shajin kii kaleba weeyi wa mushbihin cajila cajilo kii shabahay oo kaleba weeyi wa shazi shazi oo kaleba weyi shazi oo kale weeyi wal ashnabi baa lagu dhalaaliyey wal ashnabi eg eh, wa shazi oo kale weeyi baan ku wal ashnabi baa lagu dhalaaliyey hadalkii maalin kala duwan ereygan walshazi wuxuu ku xidhan yahay kashajin kashajin maxaan ku macneeyey kashajin wadalika kashajin oo kale weeyi wa mushbihin cajila oo kale weeyi washazi oo kale weeyi saddexdaasi waa tusaalayaal walashnabina wuxuu ku xidhan yahay biwasnihi walashnabi baa lagu dhalaaliyey so biwasnihi baa lagu dhalaaliyey maynaan lahayn walashnabi baa lagu dhalaaliyey aljadlaani baa lagu dhalaaliyey ashnab jadlaan jadlaankuna waa faclaan culimo faclaan baa lagu dhalaalinaya waa ka saddexaad aclaanka waa iyaas waxa loo qiyaastaayoo qaacidadiisu ay tahay alimtilaa xaraarati bani calool buuxda iyo calool gubanaysa haddaad aragto meel buuxda iyo meel ololaysa labadaba aclaan baa lagu keeni imika sakir wuu sikraamay markaa sakradu mayna maska gubanaysa ahayn maxaan odhanaya sakir adaba sakraan baan odhanaya ka sikraansan ee gubanaya cadisha wuu oomay markaan idha mayna calool gubanaysa ahayn maxaan ku keenayaa cadishana cadshaan baan odhanaya cadisha cadshaan sakira sakraan wahaakada saasaynu u isticmaali doonaa wasiiqa waa la dhalaaliyey ismiga faacil min ficilin ficil baa laga dhalaaliyey ficilka oo laazimin laazim ah ficilka oo muwaasinin u wasnooma ficilo u wasnooma biwasnihi baa lagu dhalaaliyey wasankiisii ka shajin oo kaleba wey kii murugaysnaa wa mushbihin kii shabahay oo kaleba weeye cajila cajilo kii shabahay wa shazi oo kaleba weeyi oo ashay izun u adkaaday walashnabi oo kaleba wey ashnab walashnabi walashnabi baa lagu dhalaaliyey baan doonaya cafwan walashnabi baa lagu dhalaaliyey oo kii ilka waxroodka lahaaa aljadlaani waljadlaani baa lagu dhalaaliyey oo kii faraxsanaaa uma taqad yaatii inuu ayaa la arkaa ismiga faacil shaadkiibuu bilaabay ka faanin oo kale inuu ku yimaado ayaa la arkaa faanin buu iskaga imani wa shibhi waaxidilbukhalaa bukhalada waaxidka ega oo bakiil ah ka shabahay oo kale isagoo ah ayuu iman wuxuu ina yidhi ma arkaysaa ficiladan laazimkaa imisaa qiyaas u noqday ficilada laazimkaa imise wasan baa qiyaas u noqday saddex maxay saddexdii kala noqdeen ficilun afcalu faclaan saddexdaas ficilada laazimkaa ismigeega faacil qiyaasu ah shaad bay haddaba ku imanaysaa oo way shaadoobaysaa shaadkeeguna waxuu ku shaa waxay ku shaadowdaa labadii qaybood ee ka horreeyey qiyaaskoogii facala facala maxay ku imanaysay maxaa facaalo labadeeda qaybood iyo ficilo mucadda qiyaas u ahaa horta ficilada laazimkii faacil bay ku shaadoobi kafaanin tanuu inoo keenay waa ficilo laazim oo faacil ku shaadoobaysa haddana ficilada laazimkii waxay ku shaadoobi faculada qiyaaskeegii ficiilka ahaa ficilna way ku shaadoobi oo washibhi waaxidilbukhala markuu ku leeyahay bukhala waa jamc waa bakaylo ka bakaylka ee mufradkaa ah maxaa la yidhaha albukhala mufradkiisu waa maxay bakiil muna faciil ahayn bakiil waa maxay waa faciil dee ereygan faciilihi waa facilada laacilo laazima ismigeegii faacil oo shaadoobay oo facilo ku shaadoobay weeyi haddaba labadaasiba waay nisbo ayaa lagama maarmaana in meesha ay taal nisbo nisbo nisbaa lagama maarmaana shuduudkan waxaa keenay baa la yidhahdaa nisbo nisbadaasi ama waa nidiyo ama waa didiyo labadaa mid ahaan bay nisbadu noqonaysaa nisba nidiya ama nisba didiya labadaa mid ahaan waa inay nisbadu tahay nisba nidiya iyo nisba didiya nisbada aynu odhanayno waa nidiyo nisba nidiya markaynu leenahay waxa weeye ficilkani ficil la macnaa ayuu helay kolka waa laysku xambaaray oo maadaamay isku macno ismigooga faacilna isku wasanah ku yimaadiin ba waa nisba nidiya baa la nisba didiyana ficil macno ka soo horjeeda ayaa la arkay labadaa ficile iska soo horjeedaa la isku wasan aynu ka dhigno labadaa nisba mid ayaa loo xambaaray bal haddaan eegno uma taqad yatii shuduudkiibuu galay inuu shuduud ka hadlaya maxaan ku garanay uma taqad yatii qada mudaarica gashay taqliil bay faa'iideysaa iyo shuduud umatadana umadanina waxay faa'iideysay ereygan sumi ihi shaadku inuu in badan ka dambeeyu ka hooseeyo qiyaaska uma taqad yatii inuu yimaad ayaa la arkaa ismiga faacil ee ficila ficilada laazimka ismigeega faacil ka oo kale inuu ku yimaad baa la arkaa faanin faanin waa faacil sida inoo muuqata anin buu iskaga imanaya waa aacil aacil buu markaa ku yimid anin waxaa la odhan jiray faniya wuu dhammaaday faniya wuu dhammaaday maxaynu keeni markaa faniyadii fa huwa fanin waxa la sakida wuu cadhooday maxaynu ku keenaynaa sakidadii fa huwa saakhid waa mid cadhaysan radiya raalli buu noqday maxaynu ku keenaynaa fa huwa raadin hadda waa la sakhida iyo radiya waxaa lagu xambaaray shakara shakaraa lagu xambaaray shakaray isku macno yihiin shakarana uu shukriyey weyi radiyana uu raalli noqday wey kolkaa radiyo iyo shakara nisbadu ma nidiya mise waa didiyo waa nidiya isku mid noqosho wey sakhido iyo shakarana nisbadu waa maxay e sakhido wuu cadhooday iyo shakara wuu mahadnaqay waa didiyo iska soo hor nisba nidiya nisba didiya faniya wuu dhammaaday sawma arkaysid waxa lagu xambaaray faniyana dahaba lagu xambaaray faniya wuu dhammaaday maxaa lagu xambaaraya dahaba wuu tegey nisbada ka dhaxaysa waa maxay markaa maxaa ka dhaxaysa did isku did maaha faniya wuu tegey dahabana wuu tegey waa isla tegidun ormayna isku mid noqoshaa nidiya nidiya nuun iyo daal nidun waa la mid sow lama yidhaha ilaahay nid uma sugna laa nida lilah sow lama yidhaahdo ilahay ma wax lamida jira dee waa maya kolka waxaad leedahay nidiyo labadan isku mid bay noqdeen waa nisba nidiya baa loo yaqaanaa haddaba bakiila wuu bakaylay fa huwa bakiilun markaan leenahay bakilada waxaa lagu xambaaray lauma lauma maxaa lagu keeni jiray lauma wuu liitaa lauma maxaynu nidhahnaa culimo fa huwa laiimun lauma laiimun eeg lauma laiimun bakilana maxaan idhaahnaa bakiilun nisbadaasi manidiya mise waa didiya ya eeg waa bakilo iyo lauma maxaynu idhahna nidiya mise didiya ya nidiya nuun baynu akri waa isku mid noqosho marida wuu bukooday waa facilo laazima marida maxaa lagu keenayaa marida mariid baa lagu keenaya saqiima uu xanuunsaday maxaa lagu keenayaa saqiim yaa lagu xambaaray marido iyo saqiima dacufa dacufa ka waran dacufa maxaynu odhan jirnay dacufa daciifun haddaba marido iyo saqiima marka dacufa lagu xambaaro nisbada ka dhaxaysa waa maxay nidiya mise didiya ma nuun mise daad nuun weeye nidiya waa isku mid noqosho saqiima wuu bukooday iyo marida wuu bukooday iyo dacuufa u taag darnaada ka taagta daran muna ku bukoon ahayn war waa isku mid noqosho waa nisba nidiya baa loo yaqaanaa nidiya wuxuu idhi sheekeenu uma qad yaatii inuu yimaado ayaa la arkaa ismiga faacil ee faculada laazimkiihi kafaanin kale inuu ku yimaado wa shibhi waaxidilbukhalaa bukhalada waaxidkeega ka shabahay oo kale inuu ku yimaado xamlan ku xambaarid darteed buu ugu imani calaa gayrihi gayrkii lagu xambaarayo ayr baa lagu ambaarayayo marna acaladii a marna faculadii ah xamlan xambaarid calaa ayrihi ayrkii lagu ambaarayo linisbati nisbe darteed baa loogu ambaari nisbadaasi waa ayo waa nisbe nidiyaa oo isku mid noqoshoah ama didiyaa oo iska soo horjeed ah xamlan xambaari darteed calaa ayrihi ayrkii lagu xambaarayo linisbati nisbe darteedna loogu ambaarayo nisbe darteed baa loogu ambaari nisbadu ama halkaa markuu marayo sow iciladii sow facilo horta inooma sheegin shaadkeegiio toban wasana sow ficilada laazimkaana hadda inooma sheegin marna inay faacil ku shaadoobi marna inay ficiil ku shaadoobi nisbaduna xamligaa inay tahay sow ma ama nidiye ama didiye ha ahaatee wuxuu is war facaaladii hore mayna shaadba lahayn facaaladii hore maxayaa ku timaadaynu lahayn laazim iyo mucadaba faacil sawma miyayna shaad iyadu lahayn facaaladii hore way leedahay dee aan ka hadlo buu yidhi ka khafiifin ka xamli khafiifin kafiif xambaarkiisa oo kaleba weeyi kafiif ayibin ayib xambaarkiisa oo kaleba weeyi ashyabin ashyab xambaarkiisa oo kaleba weeyi fi sawi dhalaalinta dhexdeeda kaygu fi sawci bu cayn buu ka dhigay fi sawci buu yihi cayn maaha waa fi sawi fi sawi dhalaalinta dhexdeeda la xambaarayey min facala facalo laga dhalaalinayey wuxuu ku yidhi war marka facalo laga dhalaalinayaba waxay ku shahaadowdaa marfacula oo kafa wuu fududaaday waa facala kafa waa mudaacafkii facala ismigiisa faacil khaafun in lagu keenay ahayd khaafun laguma keenina khafa waxay iskaga timid faciil bay ku timid oo maxaa la yidhi khafiif haddaba khafadan waxaa lagu xambaaray aqula u cuslaaday kafayaa lagu xambaaray aqula aqula waa facule maxaa qiyaasu ah aqula haqiil saw khafana maxaynu ku keeni iyadoo facalaah dee sidii facule iskaga keen oo maxaynu nidhaahnaa kafiif nisbada ka dhaxaysa kafa iyo iyo iyo aqula waa maxay markaa manidiya mise waa didiya manuun ba mise waa daad waa daad wey way iska soo horjeedaan waa khafiif iyo thaqiil eeg ayibin ayib xambaarkiisa kolkaa kaasi ficiil buu ku yimid ayibkan wasankiisa waa la garan waaye qolo waa ficiil bay yidhahdeen daaba wuu wanaagsanaaday ayib ayiib buu ahaa ayiib oo waa la isku shiday bay yidhahdeen qolona waxay dhahdeen war waa faycil faycil baa la qaatay faycil wasankani faycil faycilkana oo xaqiiqa ahaan marka la eegee dib loogu noqdo faycilkani iska faciil unbuu noqday haddaba kafa wuu fudu waxaan doonay daaba wuu wanaagsanaaday yaiibu wuu wanaagsanaanaya fa huwa ayibun waa mid wanaagsan ayib waa faciil waxaa lagu xambaaray khabua wuu umaaday khabua wuu xumaaday yakbusu wuu xumaanayaa fa huwa khabiiun nisbada ka dhaxaysa waa maxay daaba iyo khabua waa nisbahee waa didiya way iska soo horjeedaan waa nisba didiya weeye nisba didiya ayaa meesha taalla waa dayibkii ashyabin ashyab ashyabkani facule kuma shaadoobin labada hore facule ku shaadoobeen ashyabkani wuxuu ku shaadoobay ficile laazima ashib waxa wey shaaba wuu ciraystay yashiibu wuu ciraysanaya ninka cirada le dee lagu keena shaaib in la shaaib ile waa facale shaaba wuu ciraystay halkii shaaba wuu ciraystay ka ahayd baa la yidhi ficilada laazimka ilka waxaroodku muxuu ahaa shaniba ilka waxarood buu noqday wasankuu ku imanayey shanibadu ashnab shanibadu muxuu ku imanayey ashnab dee shaabaduna kana ilkihiibaa caddaaday way kana timihiibaa caddaaday dee ashnabkii inoogu xambaara baa la yidhi kolkaa maxaan odhanaya shaaba wuu ciroobay ka ciradale maxaan odhan fa huwa ashyabu waa mid cirale yaa lagu xambaaray ma ficilo mise facula ficilaa lagu xambaaray shanibabaa lagu xambaaray shaniba waa ficila haniba dee ficilada laazimka afcal ku iman jirtay shaniba ayaa lagu ambaaro ilka waxaroodkiiya haddaba nisbada ka dhaxaysa shaaba wuu cadaaday iyo shaniba ilka waxarood buu yeeshay nisbadaasi ma nisba nidiyaba mise waa nisba didiya ma ba mise waa daad waa nuun waa cadaan iyo cadaanun midna ilig baa cadaanaya midna madax cadaanaya nisba nidiya weeye uma taqad yaati inuu yimaad ayaa la arkaa ismiga faacil ee facili kafaanin calaa faanin faanin dushiisa inuu ku yimi kafaanin oo kale isagoo ah inuu yimaad baa la arkaa washibi waaxidilbukhalaa bukhalada waaxidkeega ka shabahay oo kale isagoo ah inuu yimaad baa la arkaa xamlan xambaari darteed buu u imani calaa hayrihi hayrkii lagu xambaarayo linisbati nisbe darteed ka khafiifin ka xamli khafiifin khafiifba sidii loo xambaaray waa facalo kuwan dambe ka khafiifin ka xamli khafiifin tani waa facala khafiifba sidii loo xambaaray isagoo facalo ah oo facuulo loogu xambaaray dayibin dayibba sidii loo xambaaray isagoo facalo ah oo faculo loogu xambaaray ashyabin ashyabba sidii loo xambaaray isagoo facalo ah oo facilo loogu xambaaray fi sawqi markii la dhalaalinayey min facala facala markii laga dhalaalinayey facala markii laga dhalaalinayey halkaasi ismiga faacil ee ulaasiga abaynu kaga baxnay halkaa maxaan kaga baxnay culimo ismiga faacil ahee ulaasiga abaan halkaa kaga baxnay waxaa jira haddaba marka sidaa aan usoo sharxnay loo kala qaato waa marka sifatmushabaho laga dhigayo sida aan soo sheegnay xukunka xeerka aan soo sheegnay marka loo dhaqmayo saw ismi faacilka maynaan soo sharxaynin war xaqiiqada sifatmushabahay iska ahayd waayo xuduud baan ku jirin xuduud ayaana ku jirin kol hadduuna xuduud ku jirin waa sifatmushabaho faacilkana waxaa la yidhaahdaa ismigiisa faacilkana ismigiisa ismigaa faacile faacil ku yimid waa in faacilkiisa loo idaafeeya sifatmushabaho si uu noqdo faacilkiisa loo idaafay sidii daahir alqalbi oo kale aahir alqalbi oo kale kol haddii xuduud aan looga qastin wixii faacilana ismigii ahe faacilkiisa loo idaafeeyey bes waa sifat mushabahu haddaba ismiga faacil waa maxay war ismiga faacil ama facilaha ka yimaad ama faculaha ka yimaad ama facalaha ka yimaadee ismiga faacil yaan waxba lakala qaadine haddii xuduud looga qasto xuduudku waa wax cusub oo hadda dhacaya haddii xuduud looga qasto faacil baynu ku keeni maay haddii xuduud looga qasto wa faacilun wasanka faacil ihi wa faacilun wasanka faacil ihi saalixun wuxuu u suubadaa lilkulli dhammaan buu usuubadaa lilkulli waa maxay lilkulli dhammaantaasi wii wixii facalo ahaa ama facilo ahaa ama faculo ahaa dhammaanba faacil iskaga wada keen waxba ha kala saarsaarin kani waa laazime faclun ku keen kani waa caynka faciil ku keen kan war wixii o dhan iska ilow wada faacil ku keen buu ku yidhi laakiin shardi baa ku xidhan waa in qusida alxuduud in qusida haddii loo qasdo alxuduudu soo darin uu shaygani soo dariyey haddii loo qasdo wa faacilun wasanka faacil ihi saalixun wuxuu u suubanayaa lilkulli dhammaan ayuu u suubanayaa wasanadii oo dhan buu in qusida haddii loo qasdo alxuduudu soo darin haddii loo qasdo tusaalihina waa kee naxwu qadan daakani jaadilun wuu farxayaa jadalan farxad hadan beri daakani jaadilun wuu farxi jadalan ereygaa jaadil ah ficilkiisii ma garanaysiin ficile ayuu ahaa muxuu ahaa jaadilkaa ficilkiisu jadila jadila waxay ku iman jirtay ficilun qiyaasku muxuu ahaa jadila jadilun in lagu keenay sida farixa farixun loogu keenay jadila jadilun hadda faacil baa la yskaga keenay waayo xuduud baa looga gastay xuduud waa wax marna dhacaya marna aan dhacayn oo yaa inoo sheegay jaadilkan in xuduud looga jeedo kelmadda hadanaa la socota hadan hadan ma haysnaa ereygan hadanihi berri u farxi doonaayo farxaddani berri bay iman doontaa wey waa wax cusub oo berri iman doona haddii ereygaa hadanihi una la socon lahayn dee xuduud ma noqoteen ila soco ereygan hadan ah ogaan baa loogu darsaday tusaalaha naxu hadan berri daakani jaadilun wuu farxayaa jadalan farxad ayuu farxayaa gabayganaaba ka mida hoosta uu ku qorayo kitaabkaygu wma ana min rusin wain jala jaazicuun wala bisuruurin bada mawtika faarixuun waxaa la sheegaa gabayaaga ay geeneen culimada qaarkood waxay sheegaan gabaygan abibakar inuu qaaday ayaa la sheegaa oo gabay abibakar uu geeridii rasuulka wuxuu ku tilmaamayaa rasuulka geeridiisii sala allahu alayh wasalam wamaa ana anigu ma ihi min rusin musiibo timaada wain jalla haba weynaado jaazicunka argagaxayaaye walaa bisuruurin iyo farxad bacda mowtika geeridaada kadib rasuulow faarixunku ku farxaya maihi nebi maxamedow kol haddaad dhimatay dhimashadaadaa kadib wax laga naxana ka nixi wax lagu farxana ku farxi maayo abi bakr radia allahu tacaala canhu ana anigu ma ihi min rusin musiibo darteed wain jalla haba weynaad haba weynaado musiibaduye jaazicun mid argagaxaya jaazicun tani waxay khabar u tahay anadii wamaa ana anigu ma ihi min rusin musiibo darteed wain jalla haba weynaade e, jaazicun ma ihi mid argagaxaya walaa bisuruurin farxad iyo wax lagu farxo walaa ana anigu ma ihi bisuruurin farxad wax lagu farxo darteed bacda mawtika mawtkaaga kadib faarixun mid ku farxaya haddaba faarix yuu ka yimid erigaa faarixi yuu farixa muxuu qiyaaskii aha soo baranay ficilunoo farixuna muxuu hadda imika ku keenay aacil waayo xuduud buu uga jeedaayo bacda mawtika baa meesha qoran bacda mawtika geeridaa kadib farxaddaasi ma iman doonto buu leeyahay xataa facuuladiibaa faacilka iskaga iman waa gabayaagan kale ee uu gabayaagu leeyahay xasibtun tuqa wlxamda khayra tijaaratin rabaxan ida ma lmaru asbaxa haaqilan wuxuu leeyahay xasibtu waxaan ku yaqiiniyey saxaabi weeyaan gabayga ninka tirinaya laftiisu gabaygan dambe xasibtu waxaan ku yaqiiniyey atuqa alla ka baqa walxamda halkaa walxamda a waljuuda baynu kutubteena ku arki jirnay ya ma waljuuda buu qorayaa aniga walxamda buu qoraya xasibtu waxaan ku yaqiiniyey aamd atuqa alla ka baqa iyo waljuuda deeqsinimadaba khayra tijaaratin ganacsiga ugu khayrka badan rabaaxan xagga macaashka iyo faa'iidada idaa malmaru markuu qofku asbaxa noqdo haaqilan mid culus ereyga haaqilan yuu ka yimid aqul ayuu ka yimid aqul saaqilyuu ka yimid saqul ayuu saqula haddaba saqula waa ficile saw saqiil in lagu ma ahayn maxaa lagu keenay saqiil halkii laga keeni lahaa saaqil baa lagu keenay saaqil ayaa lagu keenay wahaakada wa faacilun wasanka faacil ihi saalixun wuxuu u suubadaa lilkulli dhammaan wasanadii wuu u suubadaa in qusida haddii loo qasdo alxuduudu xuduud oo soo darin ah naxwu qadan berri daakani jaadilun wuu farxi jadalan farxad oo kaleba weeyi insha allah waxaynu samaynaynaa beytka hadda aan ku dayin doone wa faaciluna beytka ka horeeya kitaabka kala bara beytka kitaabka kala bara waa beytkee waa xamla calىa gayrihi linisbatin ka khafiifin dayibin ashyabin fi sawqi min facala beytkaasaa kala bara kala barhkii haddaynu maraynaa hal beyd baynu dhaafnay kala barhkii waxaan u malaynayaa kala barhku wuxuu ahaan jiray soo maha lix iyo konton kolka wafaacil waa beydka toddobiyo kontonaad baan u malaynay kitaab qoraysa number ma jirata aacil waa toddobiyo konton soo maaha haddaba beydkaa beydka ka horeeya ayaa kitaabka inoo kala bara oo xamlan taa hadda aan maraynay kalabadhkii baynu ku taagannahay culimo hays odhanina kalabadhkii kitaabka kalabadhkii marka la marayo in badan baa dhiman inta dhiman mararka qaar saddex cashir baaban ka dhigi jirnayba saddex cashir waxa dhiman oo dhan ayaan mararka qaar ka dhigi jirnayba laakiin hadda ilaa toddoba cashir inaynu ka dhiganno insha allah ayaynu diyaarunahay intaa dhiman waayo ficilada unbaa adage waxaan dambe oo dhani ma adka halkaasuu inoogu joogaya wallahu subxaanahu tacaala alaa aclam